بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات أفرتن يكو إلى آيات اللحدا إيشان وسورة مريم وركي مريم يويل كيدي عيساها معجزة قرد الشيء markii uu soo baxay wiilkii beri noqday oo hooyadiina beri noqotay axsaabtii way iskhilaafeen qola waxay yidhaahdeen waa alla oo yimid dhulka markii dambena ka tegey waa nasuuriyada kuwa la yidhah yacquubiyada wey yacquubiyada qolana waxay yidhaahdeen waa in ilaahay bay yidhaahdeen waa nasuuriyada kuwaasi qolana waxay yidhaahdeen ilaah waa saddex buu ka kooban yahay isagu waa ilaah allah weyne waa ilaah maryamana waa ilaah bay yidhaahdeen waa madaxdii bay kuwaasi ahayd marka saddex boqol oo sano kadib yuu boqorkii qustandiin ahaa yaa shiriyey ilaa dhowr boqol oo wadaado u shiriyay badaariqo ah marka cod baa loo qaaday wixii laga diin dhigan lahaa waa markii ay nasakheen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wadkur xus filkitaabi kitaabka qur-aanka ku xus ibraahiima abulambiya ibraahim alkhaliil inahu ibraahim kaana wuxuu ahaa sidiiqan rumayn badane nebiyan weliba nabi ah id wakti bay ahayd waktigaasi qaala uu ku yidhi liabiihi aabihi yaa abati aabe lima tacbudu maxaad u caabudi maa shay laa yasmacu aan ku maqlaynin haddaad u dhawaaqdo walaa yubsiru aan ku arkaynin walaa yuqni aan kaaga filayn oo kaa deeqayni canka xaggaaga shay'an shayna aan kaa wadaag waa kii dee diyaarbakar dhulkan ciraaq ee mawsil iyo meelaha waa kii namruud dabka ku riday ee ka hijrooday innii daahibun ilaa rabbi fa aamana lahu lruud iyo gabadhii saariyahayd baa raacay shaam bay tageen oo meesha xaraan laybaa markii hore tageen ibraahim qisadii saasay ahayd markaa horena caruur ma lahayn meeshaasaa wiilal ugu dhalan doona ibraahim wuxuu ahaa sidiiq rumayn badane oo nabi ah weliba dacwadiina aabbihiibuu ka bilaabay wuxuu hi maxaad u caabudi waxaan ku maqlaynin oon ku arkaynin oo waxba kuu tarayn maxaad ka caabudi waa sax wey waxaan haddaan la hadasha ku maqlaynin oo haddaad ishortaagto ku arkaynin maxaad ka caabudi buu yidhi aaba aabbahiibu dacwada ka bilaabay wadkur xus bilkitaabi kitaabka ibraahiima ku xus inahu ibraahim kaana wuxuu aday sidiiqan rumayn badan nebiyan oo weliba nabi id wakti bay ahayd waktigaasi qaala uu ku yidhi liabiihi yaa abati aabbow lima tacbudu maxaad u caabudi maa shay laa yasmacu aan maqlaynin walaa yubsiru aan arkaynin walaa yuqni aan kaa deeqaynin canka xaggaaga shay-an waxbaba kuu tarayn in yarba haatee yaa abati aabbe inii aniga qad jaaanii waxaa ii yimid min alcilmi cilmi xaggii maa lam yaatika waxaan adiga ku imanin ee fatabicnii iraac aadika waxaan kugu hanuunin siraadan oo toosane sida aada mahadiso oo toosanood khayr ku hesho marka wuxuu u sheegayaa wiilnimadii iyo yaridii uu kaogaa inuun ahayn cilmi u kordhay buu usheegayaa oo waxyi u yimid u sheegaya ila waagii hore wiilkiisii buu ahaa marka cilmigan meeluu ka keenay ma uu yaqaani wuxuu sheegay cilmi baan aqaanaa buu aabo marka ninka caalimka waxooga yaqaana inuu dadka u dacwoodo weeye oo dadka u sheego yaa abati aabo inii aniga qajani waxaa ii yimid min alcilmi cilmi xaggii maa lam yatika waxaan adig u imanin ee fatabicnii isoo raac ahdika waxaan kugu hanuunin siraadan jidsawiyan oo toosan yaa abati aabe laa tacbudu shayaana shaydaanka ha caabudin ha ka amar qaadan ila shaydaan qofkii ka amar qaata wuu caabuday ina shaydaana shaydaanku kaana wuxuu u ahaaday liraxmaani allah raxmaana casiyan kii caasiya waa caasi buu ku yahay allah raxmaan caasi unbaad caabuday cadi binu xaatim oo xagga diinta nasaaradii waxaa haysay baa nabiga u yimid nabigaa marka wuxuu yidhi waad caabudi jirteen buu yidhi culimadiina caabudi jirteen buu yidhi markaasuu maanaan caabudi jirin wuxuu yidhi waxay idiin xalaaleeyaana ma idaan yeeli jirin waxa idinka xaramay ma idin tilka cibaadatu marka qofka aad ka amar qaadato baatil uga amar qaadato kaa waad caabuday ogow yaa abati aabe laa tacbudu shaybaana shaydaanka caabudi ha ka amar qaadan ina shaydaana shaydaanku kaana wuxuu ahday liraxmaani allah raxmaana casiyan kii caasiyey yaa abati aabe inii anigu akhaafu waxaan kaaga baqi an yamasaka inuu ku taabto cadaabun cadaab min araxmaani kaa taabto oo fa takuuna aada ahaato weliyan kii la saaxiiba lishaydaani ood naarta shaydaanka la gasho aabe haddaad shaydaanka ka hadhi weydo shaydaan ubaad saaxiibu baa u waajibay shaydaan yaa abati aabbow inii anigu ahaafu waxaan kaaga baqi an yamasaka inuu ku taabto cadaabun cadaab oo min araxmaani ka ahaaday oo fa takuuna adu ahaato la shaydaani shaydaanka weliyinkii u saaxiib ah oo naarta la gasho jawaabtii muxuu odayga yidhi aazar qaala wuxuu yihi odaygii araaqibun miyaad necab tahay anta adigu can aalihatii ilaahyahayga miyaad necab tahay yaa ibraahiim ibraahimow lay lam tantahi haddaad nahyoonaan weydo o isreebtoomi weydo ood ilaahyaha cayda ka dayn weydo la arjumanaka dhagax baan kugu dili ama la arjumanaka waan ku aflagaadayn waajurni iga jeeso maliyan muddo dheer iga jeeso war iga tag iga tag buuni qaala wuxuu yidhi ibraahim salaamun calayka nabadgelyo dushaada ahaat salaamtii ducada ahayd ma aha salaamu mutaaraka la yidhaha waad iga nabadgeli so inagu markay dadku murmaan war nabadgelyo waa la yidhaha war saastakfiru laka waan kuu qufraan dalbi rabbii rabbigay baan kaaga qufraan dalbi inahu rabbigay kaana wuxuu ahaaday bi aniga xafiyan kii i naxariis badan oo la diifiya buu ahaadayo baa la munaha wey haddaan liiga nahyin marka nabiyullahi ibraahim aabihii in badan buu istikfaar dalbay markii dambena markay u caddaatay inuu caduwu lilaahi tabaraa minhu iska beri yaala marka istikfaartuu u qufraa dalbi jiray aabihiina waxay ahayd wacadahaa iyaahu ballan uo u qaaday bay ahayd balantii markuu ogaaday inuu cadowyaho gaalnimo ku dhintay waxa wey uu ka beri noqday marka istikfaartan waxaan kuwa alla barya in ilahay kusoo hanuuniyo wey ilaahay dambigaaga ha dhaafo gaal lama dhihi karo inuu ilaahay kusoo hanuuniyo yaan kuu bari weyn nabiylahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam hooyadii ziyaaradeeda aabihii madiinu ku aasnaay hooyadii amine bintu wahab binu cabdinaaas binu zuhra inuu ziyaartuu doonay marka inuu u duceeyo waa loo diiday inuu u duceeyo waa loo diiday laakiin wuu ziyaaran karaa waa la ziyaaran karaa wey qaala wuxuu yihi ninkii odayga ahaa arraaqibun miyaad nici anta adigu can aalihati ilaahyahay yaa ibraahiimu ibraahimu oo caydan ma ilaahyahaad ula jeeda lan lam tantahi haddaadan nahyoona anidoon reebtoomin la arjumanaka waan ku aflagaadayn inuu dilo ma rabo iga fogow wuxuu uleeyahay gacantayda yaanu ku gaadhina iga fogow buu marka inuu dilo maaha laarjumanaka waan ku aflagaadayn caybaan kaala daalin ee wahjurnii iga tag meliyan muddo dheer iga tag qaala ibraahim wuxuu ihi salaamun calayka nabadgelyo aba dushaada ha ahaato nabadgelyo wey ammaano ah waa uu kartay salaam mutaarakaa la salaam ducaa ma aha laka waan kaaga qufraan dalbi rabbiy oo ilaahu soo hanuuni baan dhihi ilaahu dhaaf ma uu dhahayo oo ii turuu ahaaday marka gaalada iyo dadka noocaasa loo qufraa dalbi maayo loona ducayn maayo ruux hadduu gaalnimo ku dhinto islaamka awalkiisii hore waa loo qufraa dalbi jiray dadka mushrikiinta ah waa laga nahiyey nabiga waa loo diiday mushrikiin looma ducayn karaa la wactazilkum waan idinka dheeraan buu yidhi idinka iyo wamaa tadcuuna waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla kayrka ah waadcuu rabbii rabbigay baan anigu caabudi casaa an la akuuna inaan ahaa nin baa mudan oo aan ku rajo qabaa biducaai rabbi rabbiga ducadii shaqiya kii ku ayaan dharan anugu mar haddaad sidaa tihiin oo xaqii diideen idinkii waxaad caabudaysaan waa idinka tegey buuli idinla joogi maayo markii dabka lagu riday kadib inii daahibun ilaa rabbi waa ka yidhi shaam iska aaday marka ilaahay rajahan ka qaba waxaa weeye ducadiisa kuma ayaan darin ilahi waa aqbalaya isagun baanan caabudi anu waxaaad caabudaysaan waa idinka tegey ogow wactazilukum waan idinka dheeraan idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla keyrka ah waadcuu waxaan caabudi rabbi rabbigay casaa allah kuuna inaana ahaanin baa mudnahay oo aan rajaynayaa biducaai rabbi rabbigay ducadiisi iyo cibaadadii shaqiiqii ku ayaan darna oo ilahay waa aqbalay marka dadkao dhan kulli saasaa laynaga wada rabaa inaynu baatilka ka fogaano falama ctazalahum markuu ka fogaaday oo ka tegay iyaga iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeen min wahabnaa waan siinay lahu ibraahim isxaaq iyo yacquuba waa kii meelaha qaarkood yacquuba naafila yacquub waa wiilka wiilkiisii wa kullan dhammaan isxaaq iyo yacquub iyo ibraahimba jacalnaa waxaan ka yeelnay nebiyo nebi baan ka yeelnay kulligood waa nebi wahabnaa waan siinay lahum ambiyadaa saddexdaa is dhashay min raxmatinaa raxmadda iyada xaggeeda yaan qeyb ka siinay wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay lisaana sidqin taariikh run ah dikri lisaanku waa dikri run ah caliyan oo sarreeyo oo qiimo badan wey ilaa iyo hadda nebi ibraahim iyo wiilashiisa ummadahoo dhan wax lihi ma jiro wax hadal xun uquudhaa ma jiro yahuudda annagu ah bay leeyihiin qolada kale annagu ah bay leeyihiin innaga dee hadalkeed badaa ilaa hadda wax sid xala usoo qaadi ma jiro markaa markuu nabiyulaahi ibraahim uu shaam tegey ninkii boqorka ah caadadiisu waxay ahayd in nin kasta oo gabadhi la socoto hadduuna walaashi ahayn ee xaaskiisa tahay intuu ka qaato inuu maalmo haysto markaasaa le nin gabadh quruxta wata saaraa la socoto in adeertii ah oo xaaskiisa na weli isu dhalin hala ii keenu yidhi wuxuu yidhi gabadh yahay wax walaala walaalaynu nahay ogow buu wax adduunka muslim oo alle u sujuuda inaga baa joognay walaalaynu nahay buu markay u tagtay yuu damca inuu gacanta ku fiday waxbaa ku dhelway halkaa markaasuu sira war jin baad iga kaxayri gabadhii haajare ahayd oo reer qibdina masaarida ahaydna wuu siiyey markay u timid iyay gabadhii waxay siisay ibraahim ibraahimna weligii ma dhalin gabadhii baa ibraahim waxay u wareysatay ismaaciil markaasay gabadhanu ka xanaaqdo masayrtay markay ismaaciil dhashay waa ka nabigu meesha kacbada soo dejiyey qisadii dheedheeray waa ka soo dejiyey halkaa saddex iyo toban sano kadibna isxaaq baa u dhashay markaasa waxaa loo sheegay isxaaqna inuu wiil sii dhali doono oo ibraahim oo jooga uu isxaaq wiil sii dhali doono yacquuba naafila ah. sidaasay ahayd falama ctazalahum markuu ka dheeraaday iyagii wamaa yaxbuduuna waxay caabudayeen oo min duuni illaahi alla keyrka lahu waxaan siinay isxaaqa iyo wa yacquuba wa kullan dhammaantood jacalnaa waxaan ka yeelay kulligoodba nebiyan wahabnaa lahum waan siinay min raxmatinaa raxmadayadii oo ambiya iyo rasuul baa laga dhigay wajacalnaa lahum waxaan u yeelay lisaana sidqin digri dhab ah oo runaho wanaagsan caliyana weliba sareeya wadkur bal haddana ku sheeg fi kitaabi kitaabka qur-aanka muuse muuse ku sheeg inahu muuse kaana wuxua mukhlasan kii la badhax tiray oo jacaylka alla loo badhax tiray cibaadada alleh mukhlisanna waa la akhriyay isagaa mukhlis oo cibaadadiisa badhax tiray waa ismi faacil mukhlasan inoo taalla mukhlasan kii la saafi yeelay wey oo alla doortay wa kaana wuxuuna ahaa muuse rasuula rasuul nabiyana weliba nabi ah rasuul nabi ulilcasmiguna ka tirsanaa marka nabi ilaahi muuse de waa ninkii reer banu israa'iil ee halkaa ka dhashay ee qisadii soo martay ee muxuu ahaa qoladii reer banu israiil ka soo xoreeyey qibdiyiinta weyo qisadiisu way dheer tahay madi waa kii uhijrooday markii dambe ka soo noqdeen wadkur xus filkitaabi kitaabka musa binu cimraan inahu muuse kaana wuxua mukhlasan kula badhax tiray oo alla saafi yeelay wa kaana wuxuuna ahaa rasuulan rasuul nebiyan oo nabi adu ahaa wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay buu alla yihi min jaanibi duuri buurtii duurisiina dhinaceedii yaanuga dhawaaqnay alayamini iyo midigta ah marka buurtu midig iyo bidix ma kala lehee isaga muuse ah midigtiisa looga dhawaaqay faqarabnaahu waan dhaweynay najiyan anagoo la faqayna oo waxyimeh kalaam toosu alla la hadlay nabilaahi muuse wahabnaa waan siinay lahu muuse min raxmatina raxmadayada darteed aanu isaga jecellaha unaxariisay akhaahu walaalkii haaruun haaruuna nabiyin oo nabi ah muuse waa kii madyan tegey waa kii ninkii gabadha uu ka guursaday toban toban sano u raacayay waxoogay adi iyo waxbaa la soo siiyey xaaskiisiina u wataa isagoo markaas siinay socda yaa dabbaa meel uga muuqday wadadiina wax yar way ka yar habaabeen qabowna wuu jiray labadaba qur ka fahmaynay markaasuu yidhi bal dab aynu ku diirsanno war baan meeshaa inooga keena ama dab aynu ku diirsanne eh? sii jooga markaasaa wuxuu arkay geed qoyan oo dab ka dhex kacayo olol ka dhex kacayo ayaa muusaa inii an allah baa la marka waa markaa marka loo dhawaaqayo waa markaa marka la tababaraye eh? wax walba lagu soo tababaray markaa ukac baa la yidhi walaalkii haarunna allahy walaalkay haarun wuu iga faseexsan yahay uu iga hadli og yahay allahy igu caaw cadud baa looga dhigay xoog wasiir baa looga dhigay nabi baa looga dhigay waa ninka walaalkii ugu nasaaxo badan muuse walaalkii haarun buu ilahu nabi ka dhigi waana laga yeelay wey wanaadaynaahu waa udhawa meesha wanaadaynaahu alla dhawaaqaya qolada muctaziladu waxay yidhahan alla maba hadli karaydin sidiisaba kalaamuhu xuruuf iyo sawd midna male marka nebi maxamed miyaa soo gaadhsiiyey waxaa nebi maxamed soo gaadhsiiyey malaku jibriil baa la fahamsiiyey malaku jibriil baa alla fahamsiiyey marka tarjumaadiin malaku jibriil weeye bay alla maba hadli kara idhi markiina loo aqriyay cilmu kalaamka waxaan caqiidada loo yaqiina cilmu kalaamka waxaana la dhihi jiray mawducu tacliim mooye lama kala qaado yaana la dhihi jiray waa masalo cajiiba wey kitaab waxaan xusuusnahay anagoo yar yara toddobiiy lixdankii baana loo aqriyay jawaari tawxiid la yidhaah waxaa kitaabka ka mid a fahal lahu idraakun awlaa khulfun cinda qowm ilaa dareen ma leeyahay mase ma leh waxaa lagu mudansan yahay dareenoo alla qabowga iyo kulaylka iyo dhanaanka iyo ku kala garta ma leeyahay mase ma leh wuu leeyahay male qoryo way iska jega nin hadda magaalada inala jooga dhowr nin baanu ahayne yaa yidhi huna buu dhihi jira allahuna min iskaba dayna buui meesha ilaahay xaqii bu igu marka waxay dhahay muctadilood alla maba hadli karayn sidiisaba sawdi xurumada waa tarjuma waxan laynoo keen qur-aanba ma aha waraadaynaahu meesha lale waan u dhawaaqnay innii ana allah baa la yidhi innaka bilwaadi lmuqadasi tuwa allah baa sidaa ku yidhi wanaadaynaahu waan u dhawaaqnay min jaanibi tuuri buurtii duuri siina ahayd dhinaceeda al aymani midigta ah waa midigtii muuse buurtu midig bidix ma kala leh waqarabnaahu waanu dhaweynay najiyan anagoo la faqayna waa kalaamkii uu allah nabi muuse si toosa ula hadlay wey wakalam laahu muusa takliima waa kalaamkaa la dhaweeye wey wawahabnaa waan siinay lahu muuse min raxmatinaa raxmadda yada akhaahu walaalkii haaruune ahaa baan siinay un wasiir uga dhig nebiyan xaaluu nebiyi haaruun wadkur xus fi lkitaabi kitaabka ballantiisu kay dhab ahayd oo ka rumayn jiray wa kaana wuxuuna ahaa rasuulan rasuul nebiyan oo nabi ah wa kaana wuxuu ahaa ismaaciil yamuru kii amre ahlahu dadkiisa waa waa ummadiise bisalaati salaada iyo wazakaati wa kaana wuxuu ahaa cinda rabbihi rabbiga agtiisa mardiyan kii laga raadi nabiyullahi ismaaciil gabadhii haajara ahayd yaa dhashay waa kii uu nabiyulaahi ibraahim keenay kacbada meeshan hadda zamzamku meeshan uu ka dilaaci doono waa meeshaasu dhigay kacbada markaad joogto ee dhinaca kala wareegtay yaada xujur ibraahim baa la yidhaah marka wuxuu waxoogay raashinahiy waxoogay biyuu uga tegey wuu ka tegey waa ka duceeyey ilaahu caruurtayda meeshaasaan kaga tegay way ka daba gashay ibraahim ma ilaahay baad nagaga tagtay cabaar markay meeshii joogto oo cidlo ah yaa wiilkii oo gaajaysan oo aada u ooman bay aragtay way kacday meeshan safiya marwa iyo marna safa fuushaa marna marwo fuushaa meel dhexdooda togahaydna hadda waa laisku sameeyey way ordi markay toga kusoo dhaadhacdo toddoba goor markay martay adigu malku jibriil baa u yimid oo wiilku meeshuu lugaha ku hayay yuu baadka saaray markaa biyaha kasoo burkaday markaa biyihiibay oodoyn kaa kala teginti waa kuu nabigu lahaa allah u allahu naxariiso hadday dayn lahayd bad socotay noqon lahayd meeshii iyadoo iska degan yaa qole reer jurhumuho xaggan iyo yaman ka tagtay ilaa carabta asalkeedu alcarab lcaaribi alcarab lmustacaraba baa layidhaha alcarab lcaaribi waa yaman alcarab lmustacarabana waa carabtan ismaaciil lafdiga carabna waa saxra idhaha wey marka cid kastoo meeshaa degtaa caraba yay u yimaadeen waxay arkeen sahankoodiibaa arkay haad yaroo meeshii ku lalaysa biyihii bay arkeenoo gabadhiibiyahan ma kula anigaa xukumi laakiin ila cabo saasuu kula soo rajulhum faacil wuu kaga guursaday qoladaasuu rasuul ahoo nabi u ahaa wey wadkur xus fi kitaabi kitaabka ismaaciila ku xus inahu ismaaciil kaana wuxuu ahaa saadiqa wacdi ballantiisu miday dhab tahay oo run tahay oo ballantii waxaa kamid a aabihii la galay markii waa la gawrici waan ku sabri aaba ballantii wuu ofiyey wa kaana wuxuuna ahaa rasuula rasuul nabiyan oo nabi ah wa wuxuu ahaa ismaaciil yamuru kii amre ahlahu dadkiisa reerkiisa keliya ma aha dadku rasuulka oo bisalaati iyo wazakaa wa kaana wuxuu ahaa cinda rabbihi rabbigii agtiisa mardiyan ku laga raadaya marka carabtan ismaaciiliga ihi alcarab almustacraba baa layidhi waa carabtii carabowday cid kasta oo jaziirat lcarab degta lafdigan carab waa saxro idhaha wey waa carab wey marka marka alcarab lcarba carabtii hore ee wadkur xus filkitaabi kitaabka idriis ku xus inahu idriis kaana wuxuu ahaa sidiiqan rumayn badna nebiyan oo nabi ah warafacnaahu waan u koryeelay makaanan makaan caliyan oo sare yaan u koryeelay idriis idriis waxuu ahaa nabiyullaahi nuux awowgiisa labaad buu ahaa nuux binu lamad binu matawshalax binu akhnuuq akhnuuqaasi wahuwa idriis wey nabi buu ahaa awalu man khada bilqalam dharkan la tole ee shaararkii waxaana idriis baa u horeeyey gacantiisuna ku shaqaysan jiray marka dee intii nuux iyo aadam udhexaysay shirki ma jirin dembi kale wuu jiray shirki ma jirin awalu rasuulin usila ilaa shirki waa nabiylahi nuux aan gaadhno wadkur xus filkitaabi kitaabka ku xus inahu idriis kaana wuxuu ahaa sidiiqa rumayn badane nebiyan oo nabi ah waanu kor yeelay makaanan makaan caliyan oo sare waxay u badan tahay khilaaf badan baa ka jooga waa la kor yeelay nabi bay eh, malag bay saaxiibeen oo ay is arki jireen malakumawd igu ergeeyo si uu una ii dilin oo waktigayga u dambeeyo waxay u tageen malakumawd wuxuu ninkan saaxiibkay wuxuu kuleeyahay ha idilin durba markaasuu yidhi kasta waa la dili adigu meeshaa kore markuu tagay samada afraad oo kale halkaasuu ku dhintay baa layi waa kor yeelay taa unbaa ugu fiican dadku wax badan bay sheegaan halkaa waa la kor yeelay halkaasaa la geeyey nabigu habeenka isrihii samada afraad buu kusii maray idris malxaba bilakhi saalix warafacnaahu makaanan caliyan ulaaika kuwa ambiyada ee faraha badan aladiina kuweeye ancama allaahu alla u nicmay calayhim dushooda oo nicmo rasuulnimo iyo nabinimasi oo min anabiyiina ambiyadii ah ambiyadaasoo min duriyati aadam aadam tarankiisia sida idriis oo kale wamiman wamiman min duriyati man dad tarankooda xamalna aan xambaaray maca nuuxin nuux maciise aan xambaaray sida dee ibraahim iyo ambiyadaasoo kale iyo wa min duriyati ibraahim ibraahim duriyadiisa sida muuse iyo nabiyullaahi maxamed iyo sidaasoo kale iyo wa israa'iila israaiil duriyadiisa waa yacquub iyo wa miman dad hadayna aan hanuuninay wejtabayna aan dooranay oon xaqa waafajinay idaa tutla markay lagu dul aqriyo calayhim dushooda aayaaturaxmaani allah raxmaan aayadihiisa kharuu way dhici sujadan iyagoo sujuudsan wabukiyan ooyey qoladaa faraha badan ee ambiyadii la sheekeeyey iyo tarankoodii iyo ambiyadii oo dhan waa dad barakaysan oo alla u nicmeeyo khayr siiyey oo xaqa iyagoo waafajiyey dadkana ducaadu noqda wey ibraahim len imaam hogaamiyaa buu ahaa ilaahu hogaamiye iga dhig buu yidhi marka dadka noocaasa iyo dadkii ka dambeeyey ee ka tarmay dad la hanuuniyey baa jira oo la doortay hadii qur-aanka iyo aayadaha raxmaana lagu dul aayaha raxmaan lagu dul aqriyo way dhacayaanba way ooyaan marka oohintii oohintaa daran sujuudda dad badan baa laga helay dadku in dad badani ooyaan way adag tahay wey in dad badani ooyaan laakiin sujuuddu de waa la sujuuda aayaddanuna aayadaha sujuudday kamid tahay waa ilaa afar iyo toban meelaha aayatu sajda mid baa laisku khilaafsan yahay suuratulxaj mideeda dambe waa laisku khilaafsan waa afar iyo toban kale ulaaika kuwaasi aladiina kuway ancama allahu alla u nicmeeyey calayhim dushooda oo min anabiyiina ambiyadii ah oo rasuul iyo nabi miidhan laga dhigay ille waa nicme kuwaasoo min duriyati aadam aadam duriyadii sida idriis oo kale wa miman dad wa min duriyati man dad duriyadii xamalnaa maca nuuxin aan doontii kula xambaaray wa min duriyati ibraahim ibraahim duriyadiisa ah iyo wa israa'iil israail duliyadiisa yacquub wa minman dad bay ka mid yihiin dadka wanaagga loo sameeyey hadayna aan hanuuninay wajabaynaa aan dooranay idaa tutla calayhim markii lagu dul aqriyo aayaaturaxmaani allaha raxmaana aayadihiisa kharuu way dhici sujadan iyagoo sujuudsan wa bukiya weliba ooyaya fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdihim dadkaa dabadood sida alla uga baqa khalafun hadhaadi adaacu salaata salaadii dayacay watabacu shahawaati siday jeclaayeenna iska raacay fa sawfa yalqawna waxay la kulmi doonaan ayan shar bay la kulmi doonaan iqaabbay la kulmi ayiga qolyaadi waa waadi ku yaalla jahanama marka waxaad ku daysaa ayan shar iyo ciqaabbay la kulmi doonaan ilaa man qof mooye taaba tooba keenay wa aamana rumeeyey wa camila camal falay saalixan camal wanaagsan fa ulaaika kuwaasi yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo shay-an wax yarba laga dulmi maayo khayraad ay leeyihiin loo diidi maayo dambi ayna lahayna dusha laga saari maayo allah wuxuu leeyahay ambiyadaa hore iyo dadkaa la doortay waxaa ka dambeeyey kuwa salaadii dayacay salaada dayacadeeda waxaa qolya yidhaahdeen waa in laga tago dayacaadeedu waa in laga tago markaa salaada qofkii ka taga ma gaalba mase ma aha axmed binu xambal iyo dad fara waa gaal bay imaamu shaaficina marna waa gaal buu yihi marna gaal ma aha marka inay gaalnimadooda waxaa lagu fasiraa nabigaa yidhi bayna aliimaani washirki asala salaadaa udhaxaysa gaalnimada baa ka xigta hadduu ruuxu ka tago waa sidaasoo kale marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay gaal mahe muxuu markii hore kusoo galay ninbuu kulidooda muxuu kusoo galay laa ilaha illa bu kuso galay de haddana wuu qirsan yahay hadduu gaal yahay nin dabaabig laga dhigo marka culimadu waxay u badan tahay gaalnimada qofka salaada ka tegay laakiin laa ilaha illa lah maxamedula rumaysan gaalnimadiisu waa camali bay u badan tahay laakiin axmed maxamed waa gaal rasmi leeyahy fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdihim daba taariku salaadka hadda isagu saa taariku salaadku inta lasoo qabton baa tooba keen la dhihi hadduu diidana waa la dili taariku salaadka innaga wax inoo dila ma hayno fakhalafa waxaa ka dambeeyey min bacdihim kuwaa dabadood khalafun hadhaadi adaacu salaata salaadii dayacay marka waxay u badan tahay salaadii bay dayaceenta awqaadeedii bay kadib rideen oo shuruudeedii arkaanteedii yay dayaceen salaada hadday doonaan ha tukadeen waxay ku dayaceen qiimihii bay ka qaadeen salaadii bay dayaceen wattabacu shahawaat shahawaadkiisay jeclaayeen bay raaceen oo waxaa aakhiru zamaan waxaa soo bixi doona qowm ka tahaariji lximaar sida xawayaanka iyo dameeruhu isu fuulaan oon xisood ku jirin baa iman doonaa la way joogtaa ogow adduunka filxaadir way badan tahay weliba fasawfa yalqawna way la kulmi doonaan ayan shar iyo ciqaab bay la kulmi doonaan ilaa man taaba qofkii tooba keena mooyaane wa aamana rumeeya wacamila camal fala saalixan camal wanaagsan oo shirkii bidca midna lahayn fa ulaaika kuwaasi yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannadii bay gelayaan walaa yudlamuuna laga dulmi maayo shay-an shayna laga dulmi wax sharoyna lahayna dusha laga saarmahay janaati cadin bay gelayaan halkaa horaa laga bedelay yadkhuluuna aljanna janaati cadnin nagaadiga jannadiisii bay geli allatii jannadii wacada araxmaanu allaha raxmaanihi u balan qaaday cibaadahu addoomihiisa bilkaybi iyadoo ka maqanayna ogeynba oo intay iyagu rumeeyeen yo u ballan qaaday jannadii ayna ogeynba waxay tahay bay ogeynta ay rumeeyeen alla kaana wuxuu ahaaday wacduhu ballantiisu maatiyan kulla la yimaado waa ma'tuuyin buu ahaayo ma'tiyin kula la yimaado jannada ay gelayaan dadka taa'ibiinta ah ee camalkoodu saalix yahay waa jannaatu cadni jannadii nagaadiga on dib loogu laa yaquunu canhaa xiwala meel uga wareegi maayaan waa jannadii alla u ballan qaaday adoomihiisa maqan iyadoo ka maqan intay rumeeyaan buu u ballan qaaday jannaati cadnin bay geli allatii jannadii wacda raxmaanu allah raxmaani u ballan qaaday cibaaduhu addoomihiisa bilqaybi maqni ugu ballan qaaday iyagoon arag yuu sheegay innahu alle kaana wuxuu ahday wacduhu ballanqaadkiisu maatiyankii lala yimaado laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan qowl bilaasha hoo xun ma maqlayaan ilaa salaaman ilaa laakina yasmacuuna salaaman hadal quruxsan bay maqli salaaman yani nabadgelyoon hadal quruxsan oo dhan ka soo qaad markayse assalaamu calaykum malaaigtii baa salaamay iyagii baa isa salaamay waxaan khayr ahaynba jannada laga maqli maayo wax hadal xunba laga maqli maayo haye marka adduunka marka haddayna jannadu laqwi lahayn adduunka laqwiga iska daa adduunka laqwiga iska daa si aad meesha uga qayb gasho wey laa yasmacuuna ma maqlayaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwa hadal bilaasha iyo hadal xun midna ma maqlayaan ilaa laakina yasmacuuna salaama bay maqli hadal quruxsan walahum waxaa u sugnaaday risquhum risqigooda fiihaa jannada dhexdeeda bugratan arootii iyo waashiyan galabtii jannadooda miyay maalin iyo habeen leedahay maalin iyo habeen malaalay laakiin waxyaabo ay awqaada ku kala gartaan oo nuurahoo calaamada ah ay leeyihiin baa layii marka waxay cunayaan cashadii quraacdii wey waxaanay cunayaan waa cashadii quraacdii hadhimadiina hadday doonaan way cunayaan cid u diidi mayso laakiin cashadii quraacdii baa laynoo sheegay inay meesha ku leeyihiin cashadii quraacdu waa dadku ma wada yaqaano dadka raaxaysanba cashadii iska baahani inayna casho helin baa laga yaaba inayna qura baa laga yaaba oo marmar ay mardhacdow ay noqoto allah wuxuu leeyahay laa yasmacuuna fiiha laqwan ilaa salaama walahum waxaa usugnaaday risquhum risqigoodii fiiha jannadana bugratan arooti waxsiin galabti tilka taa qiimaha alehee la tilmaamay aljannatu jannadii wey allatii jannadii nuurisu aan dhaxal siinayno min cibaadinaa addoommadeeda xaggooda man axad kaana taqiya ku alla ka baqa jannadaa dhaxal waxaa u leh waxaa dhaxal loogu bixiyey waxaa dadkao dhan gaaladu bilmatan jannada guryay ku leeyihiin markii dee naarta ay galaan waa laga dhaxli qoladana lagu wareejin oo laga dhaxli waxa weeye midda kale dhaxalka waxaan qiib waxaan yani aadan soo gadan baa dhaxal la yidhaah ee sida kale un kuu soo galay dadkaasaa dhaxli baa le taqidiintaa dha taqi waa masjidka de dadka masjidka yimaada dadka banaanka jooga ee masaajidka imanayn waxba ka heli mahayaan kuma laha jannada tilka taa qiimaha badan lihi aljannatu ee jannada ah allatii tii weeye nuurisu aanu dhaxalsiinayno min cibaadinaa addoommada iyada xaggooda man kaana taqiyan qofkii tirka noqday wamaa natanazalu malaku jibriil wuxuu yidhi ma soo degno ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa oo alla amarna siiya mooye low alle waxaa u sugnaaday maa bayna aydiina wax hortayada ah wamaa khalfanaa wax gadaayashayada ah wamaa bayna daalika intaa intaa udhaxaysa wamaa kaana rabbuka rabbigaana maaha nasiyan ku iloobay ma aha oo laguma ilooba malaku jibriil buu nabigu ku yidhi ziyaarada aadna soo ziyaaranayso baad inta nooga badi ziyaarada nagu soo badisi markaasuu yidhi dee markiinala abrunbaa soo degnay khiyaarka iyo uma soo degno tafaasiir badan bay ka bixiyeen midaynu ka dooranayno low maa bayna aydiinah oo waktigan hadda aan joogna iyo waa khalfana wixii gadaasha iyada aho aan ka nimid iyo waa bayna daalka wuxuu udhexeeya adduunyadan hadda aan joogno iyo qaybtii horeena dhaaftay iyo inta udhaxaysa saas yaa u fiican laakiin qolyaa yidhi maa bayna aydiina adduunyadan aan hadda joogno waa khalfana iyo aakhiro maa bayna daalika iyo nafkhataynkii intii labada nafqa udhaxaysay sidan hore aan iskaga daysano wamaa markuu yidhi nabiyulahi maxamed malkujuri maad siyaarada noo badisid yuri de waa kan ilaahay baana amree managa leh wamaa natanazalu ma soo degno ilaa biamri rabbika rabbiga amarkiisa mooye low alle waxaa usugnaaday maa bayna aydiina waxaan hortayada oha oo hadda waktigan aan joogna ah wamaa bayna daalika low waxaa usugnaaday maa bayna aydiina iyo wamaa khalfanaa waxa naga dambeeya iyo wamaa bayna daalika inta udhaxaysa waxa hortayada oo adduunka ah iyo wixii aanu ka nimid iyo hadda waktigan aan joogno inta udhaxaysa eh, intaas wey marka markii naxwada naloo aqrii jiray marka ficilka loo qaybiyo maadi iyo amar iyo mudaaric aayaddanaa lagu misaalin jiray maadi wax tegey mudaaric wax mustaqbalaho soo socda iyo amaroo dalaba waktigaa jooga wamaa kaana rabbuka rabbigaa manasiyan ku ilowsan maa rabu samaawaati wey rabbigaa ku ilowsanayni huwa rabu samaawaat wey waa samada rabbigeedii samooyinka iyo walardi dhulka iyo baynahuma inta udhexaysa samadii ardada waxay udhexeeyeen facbudhu caabud kaa caabud waxba cid kale dan ka gelin wastabir ku sabir licibaadati alle cibaadadiisa ku sabir u adkayso sabirku waxa weeye asabru fi lbala asabru can almacsiya asabru cala aaca intaba waa la rabaa intaas sabira la rabaa rabbigaas aan ku iloobaynin ee ku maamulaya rabusamaawaat samooyinka rabbigoodii wey iyo alardu ardadii waa baynahumaa inta udhaxaysa facbudu caabudka ah wax kale dadkaa u sheegin wastabir adkayso oo sabir licibaadati cibaadadiisa hal taclamu miyaad u ogtahay low alle samiyan wax shabiiho oo shabaha miyaad ogtahay wax magaca allah la yidhaha waxle miyaad ogtahay wax cibaado mutay miyaad ogtahay wax shabaha miyaad ogtahay hal taclamu ma u ogtahay low alle samiyan wax shabaha may allah subxana wa tacaala